بانت سعاد فقلب اليوم ماتبول متيم نترها لم يفت مقبول وما السعاد غداد البين إذ رحلوا إلا نغضض الظرف مكحول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصل اللهم على نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم waa darsigeennii afraad iyo kitaabkeennii baanatu sacaada ama qasiidadeennii laqad aquumu maqaaman low yaquumu bihi araa wa asmacu maa low yasmacu alfiilu ladalla yurcadu ilaa an yakuuna lahu min alrasuuli biidni illaahi tanwiilu xataa wadactu yamiinii laa unaasicuhu fii kafin dii niqamaatin qiilahu lqiilu ladaaka ahyabu cindii id ukalimuhu waqiila inaka mansuubun wamas-uulu min khadirin min lubuuthi lusdi maaskanhu min badni caatara kiilun duunahu kiiluhu laqad xaqiiqi aquuma waxaan istaagay maqaaman makaanu istaag low yaquuma hadduu istaagi lahaa bihi maagaba alfiilu maroodigu oo wa araa u arki lahaa wa asmacu u maqli lahaa ma a waxa low yasmacu lada low ahaan lahaa yurcadu mid la argagax geliya ayuu ahaan lahaa buuri ilaa an yakuuna inuu ahaado lahu fiilka min arasuuli rasuulka xaggiisa biidn illaahi ilahi idinkiisa tanwiilu ammaangelin iyo nabadgeliya siin xataa wadactu ilaa aan dhigay yamiinii gacantayda laa unaasicu xaalaana la murmaynin fii kafi man duul gacantii gacantaa dhexdeeda aan dhigay duulkaasoo duulkaasoodii naqimaatin aaragoosyaalo mid u saaxiib ah hadduu doono wuu aaragoosan wey wuu awoodaa wey qiiluhu oo dhaahdiisuna alqiilu midda biyo kama dhibcaanka in laga daba hadlin ay tahay waa rasuulka lawallaahi ilaahay baan ku dhaartay daaka kaas oo rasuulka ilaahay ahyaba waa loo cabsi badan yahay mid loo cabsi badan yahay weeye cindii agtayda id wakhti ukallimhu aan la hadlayey wa qiila walxaal qiila la ii yidhi innaka adigu kacabow mansuubun bimaa dakarta waxaad sheegtay waa lagu nisbayn wa mas'uulun waa lagula xisaabtami wuxuu yidhi horta anuu maqaam baan istaagay maqaamka asaga ah hadduu maroodigu istaagi lahaa mid la argagax geliya ayuu ahaan lahaa buui ilaa waxaanun argagaxaynin buuhi qof nebi maxamed aan dembi ka gelin ama ammaanka haysta uu ammaan geliyey sidoo kaleeto cilladda kale jirtaa waxay tahy arrinta kale meesha taalla waxay tahay aana cillad dhihine nabi maxamed gacantiisa ayaan gacantayda saaray buui nabi hadalkiisa hadal ka dambeeya ma jiro qiila hul qiilu sidoo kaleetana waa mid hadduu damco aarag goosan karo aaraggoosow saaxiiba nabiga markaan la hadlayay buuhi waan gariinay weligay ma arag buuhi cabsi intaa leeg oo qofaan saa oga boqo hadde waa nebi ilaahay qofka u dhowaadaaba haybad ayuu ilaahay ku galladaystay waxaana la igu yidhi buuhi nabi maxamed markaad hor fadhiisatid wax alla waxaad dhihi jirtoo dhan waana laguu nisbayn nebiguna waa og yahay waa rasuulilahi waxii buu ka ogyahay waana lagu weydiina la soco taasa i haysa buuhi cabsida badan igu keenaysa markaa iyadaa waa yahay laqad xaqiiqa aquuma waan istaagay maqaaman low yaquuma hadduu istaagi lahaa bihi maagaba alfiilu maroodigu wa araa u arki lahaa wa asmacu maa low yasmacu ladalla wuxuu ahaan lahaa yurcadu mid la argagax gelinaya ilaa an yakuuna inuu ahaada lahu fiilka mooyane <clears throat> min arasuuli rasuulka xaggiisa biidn illaahi ilaahay idankiisa tanwiilu ammaan iyo nabadgeliya siin xataa wadactu ilaan dhigay yamiinii gacantayda laa unaasicu xaal aanan la murmaynin oonan la doodaynin oo ismaskiiminaya fii kafi man duul kafkiisa kafkaa duulkaasood inna qimaatin araggoosayaalow saaxiibo awood leh qiiluhu odhaahdiisuna alqiilu ay tahay midda biyo kama dhamacanka laga daba hadlayn ladaaka la wallaahi lamaan ku dhartay daaka kaas waa darajat rutbat waxaa la laa rutbata bacdaha ha ayaaba mid laga haybaysta weeye cinda agtayda id uu kallimaan la hadlayo waqiila waxaana laygu yidhi innaka adigu mansuuban mid loo nisbaynayaa tahay hadalkuu yidhi wa mansuulun mid la weydiinayaa tahay qaala wuxuuhi radia allahu tacaala canhu ardah wuxuu yidhi annabiyu sala allaahu calayhi wasalam buu tilmaamayaaye asadun asad weeye buu nebigu asadkaasoo min khaadirin khidrigiisa wayowma dakhaltu lkhidra khidra cunaysatin faqalaat laka lweylaatu inaaka murjiliin ibnulqays baan ugu tegi doonnaa waanu ku soo marnay marar badan taquulu waqad qalal qabituu bina macan caqarta baciriy amra alqaysi fanzili faqultu lahaa sirii waarkii zimaamahu ولا تبعدني عن جناك المعلل فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعي فليت عندي تميم محولي سقجان بوها ها سقجان لا سقجان بعده سقجان كوينا مجر laakiin luuqaa ku jirta kaa'inun asadun asad ayuu ahaaday asadkaasoo min khaadirin godkiisa ku jira kaasoo min lubuuthi lusdi asadkaasoo min lubuuthi lusdi libaaxiyada libaaxoodii ah qoodhoodii ah madaxdoodii ah libaaxaasoo maskanuhu hee makaanu gelitaankiisu kiilun uu ahaaday god iyo xidh iyo mar iyo hawd iyo cidla caasiriya jimiq duunahu sokadeedana kiilun uu xidh kale yahay xidh xidh ka sokeeyo waa xidhar isdaba yaalla wey maraa la yidhaha mar mar baa la yidhahda waa xidh damoo jimiqa xidhkaasi xaggee ku yaallaa xidhkaasoo aa min badni cathara cathara meesha la yidhaahdo yacnihii caloosheeda calooshaa dhexdeeda xaaluu ahaaday libaaxaasoo yaqduka laha asadkaasoo yaqduka laha oo fayalxamu soo ugaadheeya u soo hilbeeya darqaamayni laba shibli oo yar yaroo asagu dhalay labadaa shibli oo cayshuhumaa noloshoodu ay tahay laxmun hilib mooye wax kalama quutaan hilibkaasoo min alqawmi bini aadam xaggii ka ahaaday hilibkaasoo macfuurun asaga dhanba la siigeeyo oo dhulka lagu gelgelimeeyey hilibkaasoo kharaadiilu la jarjaray oo la googooyey idaa wakhtigii yusaawiru ay la legdamaan qirnan kuwa asaga kuda'da ah laa yaxillu marnaba ma ogolaado lahu isaga laa yaxillu kama tago lahu isaga laa yaxillu yacnihii ma oggolaado wey lahu isaga an yatruka inuu ka tago alqirna midka isaga kayrkiisa ah ilaa ilaa hadduu maaragtay fooda geliyo ilaa walxaal huwa isagu majduulun majduulun uu yahay mid dhulka la dhigay mooyaane ya ya maf mafluulun mid la seexiye wey dhulka la dhigay halkanna wuxuu ku sheegayaa dhowr arrimood buu ku sheegayaa wuxuu leeyahay horta nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaad moodaa wuhi libaax libaaxaasoo libaaxyada dhan xukuma weliba khidrigiisii iyo dahadiisii khidriga waa dahada daha la yidhahdo somali daho waanu aqaana anugu aqalka markii la galo guulaantida iyo afxidhka iyo docda meeshay ku kala xidhmaan meesha ninku seexdo ee dahadae asaga loo xidho oo guriga gudihiisa ah oo midigta ah ee ninku seexdaa la yidhahdaa khidri la yidhahdaa haa annabiy sal slam kaana ashaddu yacnihii xayaa'an cadraa'a fii khidri habal nabigu xishoodka wuxuu ka xishood badnaa gabadh gashaanti ah oo bikra ah oo khidrigeedii iyo qolkeedii iyo gudaheedii ku jirtay weliba libaaxaasoo meeshuu galo xaggay tahay waa xidh xidh kale yacnihii uu ka sii dambay xidh xidh ka dambeeyuu galaa xidhka hore baa la soo geli xidhka labaad xidhka saddexaad xidhka afraad buu ku sii jiraa marka markaad xidhkan ka saartid xidh kale umusii geli xidh kale umu geli marka yada weliba meeshaasi waa meel la yidhahdo cataro oo caan ku ahayd marka ayadaa libaaxyada libaaxyada meel caan ku ahayd wey sidaasoo kaleeto wuu ugaadh tagaa wuxuuna u soo ugaadhaa laba ilmoodoo yar dhalay dirqaamayn cayshumaa noloshadu waa maxay waa laxmun min alqowm hilib dadunbayba cunaanba balaayo idinku dhacdee dirqaamayn cayshuhumaa laxmun min alqowm harbayna cunaanba halluhu weliba waa macfuurun wey markuu qofka dilaya dee qofkuu isdifaacayaa soo maha dhulka ayuu gelgelimaysaa dhiiggi hilibkii oo wuxuu keenayaa wada siiga ah ayuu keenayaa qaraadiili weli wuu soo gogoynayaayo gacantuu ka goyn lugtuu ka goyn madaxuu ka goyn isha u ka saari dhagihii yarba ilmihii yaraa iska jirrumsan wuxuu yidhi idaa yusaawiru idaa yusaawiru markuu la legdamo yusaawirka waxaa la yidhaahdaa marka aad shayga isla bootin dhisataan ood cirka intaad isla aadaan hegi hegi kor haddana dhulka oo isla bootin dhisataan oo isla boodboodaan baa la yidhahdaa lubuud qirnan laa yaxillu lahu an yatruka alqirna laa yaxillu uma bannaan lahu isaga an yatruka inuu ka taga alqirna ilaa walxaal huwa qirnigii majduulunka saasaa fiican majduulun mid dhulka la dhigay inuu ka ahaysiye mooyeene maba daynayaba ha ka yaabin inuu daayo marka ciddan uu ammaanayo waa nabiga iyo saxaabadiisu libaaxa ku tashbiihinayaa wey walaa cayba fiihim hayra anna suyuufahumu bihinna fuluulun min firaaci lkattaabi akayiri markaa idaa weye wuxuu ammaanayaa markaa yani maxaa eh, libaaxiibu marka ka sheekeynaya w bayd kaleu markaa kusii xunay soo maaha ah, laba baydoo dambe u kusii xunay aansraaciya marka yaanan ka kala tegin minhu min ajliha isaga dartee ayay tadallu ahaanaysaa sibaaculjawi libaaxyada aaggaa ku nool daamiratun daamiratan mid aamusan walaa tumasha lama socodsiiyo biwaadiihi togaga uu ku nool yahay al araajiilu kuwa lugaynayana ma socon karaan markaa yadaa wey way baqayaan wey walaa yazaalu kama zuula biwaadiihi waadigiisiiyo togagga uu ku nool yahay hee akhu hiqatin midka isku kalsoon ama hiqada walaalkeeda hee kamama zuulayo muaraxun mid la tuuray mudaraxulbazi hubkiisa mid la tuuray kaasoo hee cafwan walaa yazaalu kama zuulayo biwaadiihi togiisa asaga uu ku nool yahay libaaxaasi meeluhu joog jooga akhuu hiqatin hiqada iyo geesinimada midka uu saaxiibkaa kaasoo hee kama zuulaya ma'kuulun in la cunay inuu yahay mooyaan wax kale kama zuulaya wey weliba mudaraxulbazi hubkiisii la kala daadiyey iyo wadirsaani dharkiisii markaa la kala daadiyey wuxuu leeyahay marka libaaxa asaga ah ee soo sheegnay meelaha uu ku nool yahay libaaxyada kula nool way aamusayaan ma hadli karaan shib juyaja ma dhihi karaan cid lugaynaysa oo ku hawaysan karta inay lugaysana ma jirta marka iyadaa wey lama al araajiil biwaadiih sidoo kale ninka habeenkii guureeya ee geesiga ah yaa habeenkii guuragala muxuu dhihi jiray shan fara habeenkii guuraha markuu ka sheekaynay habeenkii baan socday soo maha haa waxaan ku soo laabtaa meeshaan ka bilaabay waa kan odhan jiray wa aytamtu e, e, ildatan waabdatuma yacni markuu ka sheekaynayo sidoo kaleeto ninka akhuu hiqada ah ka zuuli maayo hadduu isku dayo inuu ku lugeeyo bimashi waadiihi libaaxa meeluhu ku nooliya inuu ku lugeeyo hadduu isku dayo ka zuuli maayo inuu yahay mid la cunay oo hubkiisii la kala firdhiyey oo dharkiisii oo dhanna shayba meel yaallo geedasha ay ku laalaalan yihiin marka wuxuu leeyahay ninka geesiga hadduu isku dayo meesha inuu ku lugeeyo saddex arrimood baa ku dhacaya horta hilibkiisaa la cunayoo dharkiisi baa geedaha iska sursuran meelahaasay iska sudnaanayaan sidoo kale hubkiisiina waxaad arkay seef meel taalla waran meel yaal waryaale war nin buu xalay meeshan libaax ku cunay nin baa xalay meeshan libaax ku cunay markaa iyadaa kaa'inun wuxuu aaday asudun asadkaasoo min kaadirin godkiisii ku jira min lubuuthi usdi libaaxyada libaaxoodii xukumaya ah maskanuhu makaanu gelitaankiisuna kiilun uu yahay duunahu kiil waa waxa weeye waa godad iyo xidhadh xidhar ka dambeeyaan oo hawdad ah meeshaasoo min badni cathara cathara meesha la yidhaahdo caloosheeda xaal u libaaxaasi ku sugan yaho halkaasuu ka qaraabtaa oo saldhigiisu yahay yaqdu waa ka lahaa asadkaasi fayalxamu markaasuu soo ugaadhaa dirqaamayni laba shibli buu soo ugaadhaa cayshuhumaa nooloshooduna ay tahay labadaa dirqaamu cayshuhumaa nooloshoodu ay haatee laxmun hilib hilibkaasoo min alqowmi aadamiya xaggii ka ahday hilibkaasoo macfuurun la careeyey asaga dhanba cara lagu gelgelimeeyey kharaadiili weliba la soo googooyey oo asaga dhanba waxawey lasoo jarjaray idaa wakhtigii yusaawiru uu la bootin dhisto ama la legdamo qirnad mid isaga ku qayra laaya yaxilu ma bannaana lahu isaga an yatruka inuu ka taga alqirna kii ku qayrkaa ilaa walxaal uu isagu majduulun uu yahay mid dhulka la dhigay mooyeene waayahay yahay dhulkuu dhigayaa weyo minhu xaggiisa minhu min ajlihi minhu min ajlihi ajl asad libaaxaa darteed ayay tadallu ahaanaysaa sibaaculjawi libaaxyada aagaa ku nool oo dhan daamiratan mid aamusan oo shib ah oo juuyaja aan dhahaynin walaa tumasha lama socodsiiyo biwaadiihi togagiisa iyo xidharkiisa iyo hawdadkiisana alalaajiilu kuwa lugaynaya waxay leeyiin caawa meesha habeennima mari karnee maalin unbaynu maraynaa iftiina maali habeen ayada ma jirtay dhahayn haye sidoo kaleeto intaa maxaa xiga walaa yazaalu ma zuulayo ma'kuulun mid la cunay inuu yahay biwaadiihi iyo canihi biwaadiihi togagiisa aquu hiqatin yacnii kalsoonnidii iyo geesinimada midka u saaxiibka togagiisa mid lagu cunay inuu yahay ka zuuli maayo weliba aquu hiqahaasoo muaraxun haa mudaraxun la kala tuurtuuray albaz mudaraxulbazi hubkiisii hadda baziga waxaad ku fasiri yacnii eesh hub baad ku fasiri dharha ku fasirin hub ku fasir hubkiisii iyo tursigiisi iyo gaashaankiisii la kala tuurtuuray iyo wadirsaana iyo wadirsaana dirsaankaa dambana dhar baad ka dhigay dharkiisiiyo calaladiisiina geedasha lagu laalaalay oo kulba meel lagu tabakayda laiskuma degi kara wey waa yahay ina arasuula la sayfun yustadaa'u bihi muhanadun min suyuufi illaahi maaslulu waa yahay wey ina arasuula waayahay ladakaa yabu cindi id ukaalimu waqayla inaka mansuubun wamaasuulun min khaadiriin min labuudi lusdi maaskanu min badni cathara hiila duunahu hiilun duunahu hiilu yaqdu fayaan xamudan kamayni ceyshuhumaa laxmu min alqowmi macbuurun kharaadilu idaa yusaawiru qirnan laa yaxiilu lahu an yatruka alqirna ila wahwa maajdulu minhu tadaalu sibaacu ljawi daamiratan walaa tumaasha biwaadihi laraajilu walaa yazaalu biwaadihi akhuu hiqatin mudaraxu lbazi wadirsaani maakulu ina arasuula la sayfun yustadaa'u bihi muhanadun min suyuufi illaahi maaslulu fii fidyatin min qurayshin qaala qaa'iluhum bibadni maa katalama aslamuz lama aslamuu zuluu zaaluu famaa zaala cankaasun walaa kushufun cinda alliqaa'i walamilun macaazilu shumulcaraaniini abطalun labuusuhum min asjidaa'uda fi lhajaa'i saraabilu bidun sawaabiqun ka shukat lahaa xalaqun kaannahaa xalaqulqafcaay majdulu layafraxuuna idnaalat rimaaxuhum qowman walaysu mujaazican idaa niiluu yamshuuna maashya aljimaali zuuri baa yacsimuhum darbun idaa idaa carada sudu tanaabilu laa yaqacu dacnu ila fi nuxuurihim wamaa lahum can xiyaadi lmowti tahliilu iska fiirihoy wiilwiildhalayska dhig ina arasuula rasuulku la sayfun sayf weeye sayftaasoo min allaahi alla xaggii ka ahaatay sayftaasoo yustadaabu yustadaau an yuhtadaa lagu hanuuna bihi iyada ama yustadaau lagu iftiinsada bihi iyada iimaanka iyo rasuulka iyo risaaladu waa nuure sayftaasoo muhanadun la hindiyayey min suyuufillaahi ilaahay suyuuftiisa ka mida masluulu weliba la galtiray oon gal lahayn wey fii fidyatin kaana wuxuu ahaaday arasuulu rasuulku fii fidyatin dhallinyaro dhexdeed ayuu ahaaday dhallinyaradaasoo min qurayshin reer quraysheeda qaala wuu yidhi qaa'ilhum odhanaya odhanayay bibadni makata maka gudaheeda xaalay ku sugan yihiin lammaa goortii aslam waa islaameen zuulu buuhi warniyow hijirooda markay dhaheen zaaluu markaasay hijiroodeen famaa zaala kama zuulin ankaasun mid daciifa ah, iyo walaa kushufun ankaasun kii daciifka ahaa iyo walaa kushufun iyo kii gaashaan la'aanka cinda liqaayi yacnihi kulanka agtiisa iyo walaa miilu famaa zaala ma hijroonin ankaasun mid kastoo daciifa iyo walaa kushufun mid kastoo yanii gaashaan la'aana cinda alliqaa'i kulanka agtiisa iyo walaa miilun mid kastoo aan fardafu lahayn iyo walaa macaaziilu iyo mid kastoo hee walaa macaaziilu iyo mid kastoo waranla ah intaaba markaysan soo hijiroonin ayagu way soo hijiroodeen oo hijratu rasuul ayay soo qaadeen wey sanqaroorkooda miduu dheer yahay wey abdaalun waa geesiyaal lubuusuhum dharka ay xidhaan saraabiilu waa saraawiil saraawiishaasoo aa lubuusuhum waxa ugu dhar ah fil hijaa'i dagaalka dhexdiisa saraabiilu wey saraabiishaasoo min nasji daa'uuda daa'uud nabiyullaahi daa'uud dharkiisa xaggiisa ka ahaatay nabiyullaahi daa'uud samayntiisii samayntaa xaggeeda ka ahaatay wey saraawiishaasoo biidun cadcad sawaabiqu waasaca qad shukkat yacnihii maaragtay lagu qoofalay qad shukkat la dhejiyey lahaa saraawiishaa waxaa u sugnaatay xalaqun badhammo ka'annahaa waxaad mooddaa badhammaheeda hee xalaqul qafcaa'i geedka la yidhaahdo qafcaha badhammihiisii ayaad mooddaa iyo garaangartiisii yacnii xalqadahaasoo majduulun ayaga dhanba ay muxkamun sanaacatuhu sanaacadiisa markii la samaynayey la adkeeyey oo meel cajiiba la dhigay laa yafraxuuna ma farxaan idaa naalat markay gaadhaan rimaaxuhum warmahoodu markay gaadhaan ma farxaan qowman cidda ay iska soo horjeedaan ama qoomam walaysuu ma ahaanin majaaziican kuwa argagaxa idaa niilu ayagana markii laga gacan roonaado laga awood roonaade la gaadho ee lala gaadho bahasha alxarbu sijaal weeye ayaguna ma argagaxaan wey yamshuuna way socdaan mashyal jimaali zahri azuhri yacnihii mashyal jimaali awrta iyo geela socodkoodoo kale ayay socdaan awrtii azuhri ee cadcadayd yacsimuhum waxaa ilaalinaya darbun dhufasho ay dhuftaan idaa wakhtigii carrada uu cararo assuuda kuwii madmadoobaa kuwaasoo attanaabiilu ee gaabgaabnaa ansaar buu ku cayay baa layidhi intaa laa yaqacu ma dhaco addacnu waranku kagama dhaco ilaa fii nuxuurihim dhuunta unbuba kaga dhacaa waranku wamaa lahum uma sugnaanin hee tahliilu kadib mar iyo ta'khiir iyo dib inay oga istaagaan iyo kadib dhac xiyaad almowti can xiyaadi almowti geerida darkeedana markii la yidhaha darkan waa lagu baaba'aya marnaba dib ogama laabtaan wey intaasna way isla socotaayo waxaa lagu ammaanayaa in yarna waxaa lagu gujinayaa ansaar buu juq ka siiyey inta kalena nabigii quraysh buu ku ammaanayaa wuxuu dhi horta rasuulka ilaahay waa sayf sayftaasoo yustadaa'u bihi ayada dhanba lagu ifsado oo hanuun ah muhannadun hunduwaaniyatun ama hindiyun midkaa rabta iska dheh sayfaha ilaahay la galtiray ka mid tahay buri sidoo kaleeto dhallinyari ku dhex jiraa buri caqli badan oo dhug badan oo ragannimo badan oo quraysh ah ninka ka sheekaynaya markay baka joogaan markay islaameen buri nabiga ay raaceen baa nin baa wuxuu ku yidhi bui ama dadba waxay ku dheheen zuulu zuulu ma taqaanaa hijrooda wey markaasay hijradii qaateen buui xaalkoodii iyo xaasaskoodii iyo haweenkoodii iyo ciyaalkoodii bay ka tageen famaa zaala kama zuulin buui famaa zaala kama zuulin ankaasun midka ankaaska ah ee daciifka iyo midka ku shufka een gaashaanka haysan cinda liqaa iyo midaan fardafuul ahayn xilligaas iyada ah famaa zaala ma haajirindhe ma hijroonindhe famaa zaala ma hijiroonin zaaluu zaaluu famaa zaala ma hijiroonin ankaasun mid kastoo daciifa ducafaa soomahayn walmustadcafiin walaa kushufun iyo mid kastoo bilaa hub iyo bilaa gaashaana cinda liqaa'i iyo walaa miilun mid kastoon fardafuul ahayn iyo walaa macaaziilu mid kastoo iska waran lahoo raggo iska dhex joogi jiray kulli mayna jirin markaysan intaas hijiroon iyagu way hijiroodeen oo way tageen marka iyadaha wey waa rag dhalay wuxuu kaloo intaa kuugu daray oo ku yidhi horta waa niman qurqurux badan oo sanqaroor dheer oo geesiyaal ah oo iyaga dhanba dhar saraawiil bay xidhaan buhi dagaalka saraawiilshaasi waxay ka soo jeedaa buhi nabiyullaahi daa'uud samayntiisa iyo sancadiisa najaar buu ahaa moogta la soco hadda warka laahaysa dabagelisku inu kaa dhowin baydana ilaa shacaynkana xaj biidun weeye buui sawaabicu wuxuu i saraawiishooda markaad fiirsid buui waa biidun way cadcaddahay ui saraawiil cadcad sawaabiqo oo waasaca qad shukkat la adkeeyey waa la adkeeyey sidaa hadda khamiisyada aad qabtaan oo kale galuusyada lasoogu xidhay baa shukkat la yidhahdaa lahaa xalaqun waxay leeyihin bui xalqado xalqadiyo gooba ayay leeyihin bui waa galwisyaha wey kaannahaa waxaad mooddaa buui xalaqul qafcaai geedka qafcaa la yidhaahdo qolya waxay dhan waa geedbaarka qolya waxay dhan waa galoolka wadna waa geed nagaadhahoo sidaa isu ballaadhiyo barkinta maaragta barkin waraabaho kaleeta ayay dheheen markaa yadaw majdunuulun ay muxkam mid la adkeeyo weeye marka badhanka asaga badhan fuqaya ma aha laabtaada ma bannaynayo wuu ku dhegan yahay sanaacatu sanaacadiisa wuxuu yidhi hadday uh, taagroonaadaanna ma farxaan haddii laga taagroonaadaanna ma argagaxaan way socdaan buuhi sida libaax iyo jimaalkao kaleeta u socdaan iyo awrta waxaa ka ilaaliya dadka oo lagaga baqaa buuhi hal mar hadday qoorta kugu dhuftaan kurkiiba kaa goynba darbun yacsim waxaa ilaaliya darbun yakaafu darbatahum waxaad ka baqahee wuxuu ka baqayaa darbadooda idaa wakhtigii carada suudu tanaabiilu kuwii gaagaabnaa buuhi ee madmadoobaa markay cararaan waa nimankii ansaar ahaayee awsiga khadrajkii yaman ka soo jeedow ayuu caayaya markaa idaawi ayagaa ku buuqoo ninbaa ansaara intuu istaagaa wuxuu hi war ka tagaan dilaya yuusliskan nabiga caayi jiray markaasaa laga celceliyey markaasu xoogaasaa u fiiriyey kiyoo gabayga tirinaya nabiga hor fadhiya markaasaa wuxuu idhi hee idaa farru lcaradu nimanka gaagaabna marka cararaaajiibsanaaabihii <laughs> baa dee wuxuu yahay zuhayr ibn abi sulma gabaygu <laughs> afka unbuu ka saarsaaran yahay bal fiiri ninka nabiga hor fadhiya ee goloka fuulaynaya ee weliba cabsi ku jirto ee abbihii uu suhayr yahay siduu gabayga ugu duraya nin dhan oo hal mar saa u fiidhiya ka war alla aftaansanaa oo ninku saxaabigu khatarsana beydka u dambeeya kitaabka wuxuu ku ammaanayaa laa yaqacu dacnu ilaa fi nuxuurihimu wamaa lahum can xiyaadi lmowti taaliilu geesnimo wey ayagoo sii jeedaba wax kuma dhaca buuri halkaa dhuunta umad waranka ka gelin buuri haddii la yidhahdo darkan waa darkii mowtka waa lagu baaba'ayna hal ninoo ka joogsanayo ma jir buuri tahliilu bimacnaa ta'khiir male buuri hore horen bay isugu daadinayaan arausiga khasrajna waa la mida waad u yergaftay xoogaa baad ku tuurtaye ina arasuula rasuulka la zayban waa zaybayo yustadaa'u lagu iibsada bihi maagaba ee yutadaa lagu hanuuna bihi maagaba muhanadun la hindiyeeyo hindiya loo nisbeeye wey min suyuufillahi ilaahay sayfiisa ayuu nabi maxamed ka mid yahay masluulan weliba laga tiray oo galkii laga saaray kaa'inuu wuxuu ahaaday arasuulu rasuulku salawaatullaahi wasalaamu caleyh fii fidyatin dhallinyaro min qurayshin quraysh xagga dhallinyaradaasoo min qurayshin ah qaala uu yidhi qaa'ilhum kii odhanayey bibadni makata xaalay ku sugan yihiin lamaa goorta aslam islaameen zuuluunima yow hijrooda oo hijrada qaata hijrada waman kaanat hijratu ilallaahi warasuulihi fahijratu ilallaahi warasuulihi weeye zaaluu markaasay amarkii qaatoona way hijroodeen famaa zaala ma hijronin cankaasin mid daciifa walaa ku shufan mid hubla'aana cinda liqaa'i yacnii gaashaan la'aan oo tursi la'aan oo waran la'aana cinda liqaa'i kulanka agtiisa iyo dagaalka iyo hawijaada walaa miilu iyo mid mirda fardafuul aan ahayn iyo walaa macaaziilu mid waranliyo fardafuul mid aan ahayn fardafuul maa miilku macaaziilkuna waa midka waranlaha wey ictaaja aczalu soomahan walastu bicallin sharuhu duuna khayrihi idaa idaa idaa ya idaa idaa hee idaa ructu ijtaaja aczaluhu waa yahay shumu lcaraaniini shumu lcaraaniini waa niman sanqaroor dheeroo qurux ilaahay u dhammeeyey buui abtaalun waa gees labuusuhum dharkoodu filhayjaa'i dagaalka ugu dhara saraabiilu waaba saraawiil weeye saraawiishaasoo min nasji daa'uuda nabiyulaahi daawuud samayntiisii samayntaa xaggeeda xaalay ka ahaatay xaggaasi ka soo jeedaa biidun waa saraawiil cadcad sawaabiq oo waasacun ku dheganayn qad shukkat la dhejiyey oo waxa weeye si fiican badhammaha la isugu dhejiyey wey bimacnaa tolmaha la adkeeyey laha waxaa u ahaaday saraawiishay qabaan xalaqun badhamma ayay leeyihiin ka'annahaa waxaad moodaa xalaqul qafcaa geedka qafcaa la yidhaahdo badhammihiisa ayaad moodaa badhamahaasoo majduulin ay muxkamun la sugay sanaacatahu samayntiisa la sugay marka ayadaa laa yafraxuuna ma farxaan idaa naalat irmaaxum markay rimaaxdoodu gaadhaan oy awood sarreeyaan qowman qolyo ay ka awood sarreeyaan ma farxaan oo ma durbaanna ma tuntaan oo ma feeta bilaasaan oo ma boodboodaan weeye sidii axmaaro dajabisa markaa ayadaawi haye waayahay sidii nimankii intay jebiyeen yaa niman ogaadeena intay axmaara islaayeen bay axmaaradii jebiyeen markaasay markay axmaaradii ay jebiyeen bay dhaanta tunteen halleey leeyahoono dhaantayba tunteenba intay dhaantada ku jireen bay kusoo laba kaclaysay nag ka dhigtay markaa yadahaw inay dhaantay iska tumanayaanba haa feetabilaas baa la yidhahdaa laa yafraxuuna idaa naalat rimaaxuhum qawmu laa yafraxuuna ma farxaan idaa naalat oo dagaal kale isu diyaariyaan wey walaysuu ma ahaanin majaaziican kuwa argagaxa maysan ahaanin idaa niilu markay gaadhaan ayagu markay wax baabi'iyaanna ma farxaan ma farxaan markii ayaga la baabi'iyana ma argagaxan wey yamshuuna way soconayaan markay socdaan wey hee mashya aljimaali awrta socodkeeda iyo geela waaweyn oo kaleeta geeli azuuri ee cadcaddaa ka ilaaliya annaas dadka darbun dhufitaan dhufid ay dhufanayaan idaa wakhtiga carrada suud idaa wakhtiga carrada uu cararo carrada uu cararadhe assuudu kii madooba atanaabiilu ee gaabnaa ama kuwi assuudu kuwii madmadooba atanaabiilu ee gaabgaabnaa ee dhulka ku dheganaa weeye laa yaqacu ma dhaco quraysh addacnu dacnigu ma dhaco ilaa fii nuxuurihim dhuuntan buu kaga dhacgeysan wax ka qaban walxaal maa lahum ayaga uusan u sugnaan can xiyaadilmowti geerida darkeeda darka xaggiisa tahliilu ka joogsasho mahorey horeyba u galaan buy hada wabilahi towfiiq wasali allahuma calaa nabiyina muxammadin wacalaa aalih wasaxbihi ajmaciin kitaabkii baa inoo dhammaaday baanad sucadaaha allah inaga ajirsiiyo ilaahay dartii baan u akhrinay ana la soo raacdo kitaabka oo si fiicana loo weeleeyo ana la gaadhsiiyo dadka ilaahay idanka insha allah waxaa inoogu xigi doonaan iclaaminayaa kitaabka la yidhaahdo sharxi laamiyat alcajam oo nashrulcilmi ah nashru lcilmi fi sharxi laamiyat alcajam ayaa inooga xigi doona hada wabilah towfiiq wasali allahuma calaa nabiyina wamowlana muxamedin sala allahu alayhi wasalam